alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli ilahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam asalamu calaykum raxmat ullah waxaynu ku dhex jirno inoogu dambeeyey baabulxawaalati waadamaan shay la xawilay oo deynkii qofkan lagu lahaa naqlu dayni min dimatin almuxiil min dimat almuxiila ilaa dimat almuxaali caleyh waxaa kaloo ciwaanka yahay wadamaan damaanka laftigiisuna waa iltizaamu اlmari ma wajaba aw wajaba yajib calى gayrihi min xaqin macnaha waa af soomaali saa u yahay un inuu qofku shay damaanad qaado iltizaamu اlmari ma wajaba inuu qofku islaasimu yidhahdo anaa qaatay shay waajibay oo xaq ah wajaba alaa nafsihi wajaba calaa gayrihi min xaqin gayrkii wax lagu lahaa ayuu odhanaya anaa damaanad qaadaya qofkaa inaan keeno qofka laftiisu noqon karaa qof aa leey qofkaa inaad berri noo keento halkaa aad soo joojiso xaq baa lagu leeyahay diyaar mawta ah, anaa ka damiinoo keenaya waa damiinki daynkaa ninkaa lagu lahaa aniga keenaya waxaa kale anaa ka damiina marka labadaba saasay noqonayaan waxna way wadaagayaan haddaba waxay culimadu is weydiiyaan kafaalada iyo qofkaa waan kafaalo qaaday iyo maxaan ku idhaahdaa damaanka maxaa farqiga udhexeynaya ama ay ku kala duwanyihin kafaalada laftigeeduna waa way jirtaa ah. oo suuratu yuusuf oo kale aayaadka kusoo aroray ka daliishadeen ay ka mid tahay lan ursila qaala lan ursilahu macakum xataa tu'tuunii mawhiqa min allahi lata'tunanii bihi ila an yuxaata bikum markii nabiy llaahi yacquub calayhi salaam wiilkiisii labaad ay doonayeen inay ka kaxeeyaan ee lagaga xidhay de raashinkiiba in laga iibiyo amba la siiyo wuxuu ihi idin raacin maayo inankaasi ilan mid hore aad iga disheene mid hore aan saa ku waaye ilaa aad ii kafaalo qaadaan oo damaanad qaadaysa sanad kafaalo qaadaysan ad keenaysaan almuhim waxaay ku soo ururiyeen qaarkood kafaalada iyo damaanku waxay kula duwan yihiin ana addamaan iltizaamu اdayn wa hiya iltizaamu biixdaari اlbadan damaanku iyo kafaalada horta dhinac bay iska soo gelayaan laakiin marka fiqigii hoose la sii tago damaanku waa maalkii kafaaladuna waa badankii saasay ku kala duwanaadeen addamaanu iltizaamu addayn kafaaladina iltizaamu bixdaari lbadan qofkii in la keeno ayaan kafiilkahayan ugu wey qofkii kafiil baan ka ahay inaan keeno laakiin daynkiisii baan kafaalo qaadin marka kafaala la odhanaya daynkii qofkaa lagu lahaa aniga qaatay damaan baa la odhanaya waxaa kale kala duwan ba dhahda laa yabra-u addaaminu bimowti lmadmuuni canhu qofkii wax damaanad qaaday laa yabra-u addaamin bimowti lmadmuuni canhu kii damiinka ahaa kii uu damiinka ka ahaa dhimashadiisa beri ku noqon maayo qof baa dayn qof lagu lahaa buu hi waa niyo daynkaa anaa ka dambayna anaa daynkaa ninkaa ka soo qaadaya lacagta ah. ninkii uu lacagta ka soo qaadaya daynka lagu lahaa uu damintay baaba geeriyoodo sidaa ku socday yaa lagu yeelanaya lacagtii kii damaanad qaatay markaa mowtkiisa beri ku noqon maayo addaaminu laa yamra bimowti almadmuni canh laakin kafiilku waa sicaysig wayabra lkafiilu bimowti lmakfuul qofkaa inaad keento beri halkaa maxkamadda aad keento adaa lagaa doonaya dee qofkiiba hadduu dhintay ka waran muxuu keeni isagoo soo wadaa ayaabay tiisii noqotay wuu dhintay ka waran adaa lagugu bedelaya mea la qofkan dil baa lagu xukumay soo maaha waay gurigeygan ku haynaya laba cishaan wax soo yar siinayaa ya waay dee ninkii baaba ilaahay ay timid oo sidaasuu ku socday adigaa lagugu bedelaya lagu dilaya miyaa laohanaya miya la ohan maayo kafiilki markaa qofka shaksiyadiisu kafaal qaadaya kule waxyaala kalena way sheeg shegen culimadi oo insha allah kutubta fiqiga ayaa adkaani doonta an abi hurarata radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi sala اllahu alay slm madlu lghaniy dulmun madli waa warwareejinta iyo muddo dheeraynta qofkii maalka haystay haniga ahaa dee iska bixin karaya daynkaasi iyo wixii kaleba inuu warwareejiyo waa dulmi dulmi buu qofkaa ku sameynaya xoolihiisii uu kala meereysanayo xadiiska intaa sheekhu uma soo qaadane baabkan wuxuu ukeenay wa ida utbica axadukum calaa malin falyatbac wa xawaaladii oo midkiin marka la raaciyo qof maal maal haysta ha raaco waxaa laga fahmi karaa inay waajib tahay qofkii daynka lahaa haddii lagu dhaha war ninka hebela lacagta hayse ka qaado dee inay laasim ku tahay inuu raaco marka ninkasta culimo badan ay leeyihiin waajib maaha qofkiio waa arin shardina loo dhigayo muxiilka ka wareejinaya inuu raali noqdo shardi maaha laakiin ka wareejinaya inuu raali noqdo waa shardi hadduu ha war daynkaanu qofkaa u dhiibi maayo anaa laigu leey anaa laiga doonaya ka lagu wareejinaya laftigiisuna haddii dee daynkaa xaq lagu leeyahay uu yahay shardi noqon mayso almuhim waxaa laga qaadanaya aadaabta nebigu sheegay alay isalatu slaam o inuu qofkii ay wanaagsantahi mar hadii la war daynkii hebelkaasaan kuugu wareejiye ka qaada ama ninkaasaan wax ku lahaaye anigii de imika amahaye inuu aqbalo inay wanaagsan tahay oo amarka waxay le culmo badani ana alamra lilistixbaab wa hada qowl jumhuur walaysa lilwujuub marka asalku alaslu fi lmri alwujuub ila an yuujada qariinata saarifa qaraa-in kale ayaa adilo kale ka saartay bay leeyihiin daliilkan marka an jaabir radi allahu canhu qala wuxu uhi twufiya rajulu nin nin baa la oofsaday min anaga naga mid ah fagasalnaahu waanu maydhnay waxanadnaahu xanuudka geedkii la odhan jira aanu marinay cadarkii iyo wixii la isku dardaray wakafannaahu waanu kafanay uma ataynaa bihi rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam dabeet rasuulkaanu u keenay si ugu tukado faqulnaa waxaanu ku nidhi tusalli calayhi ma ku tukanaysaa amba tusalli calayhi ku tuko fakhada wuu tallaabsaday rasuulku khudan tallaabooyin ay khuduwaat uma qaala wuxu uhi acalayhi daynun dayn miyaa lagu leeyay qulnaa waxaan ku nihi dinaaraan ay calayhi dinaaraan laba dinaar baa lagu leeyay fansarafa wuu noqday rasuulka alay slat slam dib buu noqday oo ninkii uu ku tukan lahaa uu kusoo dhaqaaqay ayuu dib uga noqday fataxamalahumaa waxaa labadii qaaday taxamalahumaa waxa qaatay ay daminahumaa waa adinaaraane fataxamalahumaa ay adinaarayn abu qataada abu qataada qaatay faataynaahu waanu u mid rasuulka alay slat slam faataynahu ay jinaahu faqal wuxu uhi abu qataada faqaala abu qataada wuxu uhi adinaaraani labada dinaar calaya anigay korkayga ahaadeen anaa laygu leeyah rasuul allow faqaala rasuulu llahi sala allahu ala sl rsulku wuxu uhi xaqa alqariim xaqa alqariim adaminta xaqa alqariim oo kale weye qofkii daynka lahaa ayaad xaqiisii damaanad qaaday wa beria minhum almeyit meyidkiina beri buu ka yahay qaala wuxuui nacama damaanad qaaday xaqaa qofkaa qariimka ah qofkaa daa'inka qariimka qofkii daynka lahaa xaqiisii labadaa dinaar ahaa ee ninkaa meydka uu ku lahaa anaa damaanad qaaday meydka dumadiisiina beri bay noqotay wa baria minhuma almeyit oo beri buu ka noqday meydkiina ha qaala nacam fasalla caleyhi wuu ku tukaday rasulka ala sl rawahu axmedu wa abu daawuud wanasaa-i wasaxi bn xibaan wlxaakim xadiiskani wuxuu daliilya horta deynka in la damaanad qaadayo addamaan wey oo labada dinaar ee lagu lahaa meydkaas ayuu damaanad qaaday waanu ka ogolaaday rasuulka aleyhi isalaatu wasalaam xadiisku laba arrimoodba daliil buu yahay qof noolna waa laga damaanad qaadi karaa deynkiisii qof dhintayna waa laga damaanad qaadi karaa oo waa arrin wanaagsan masaladu xadiisku aadka usii tilmaamayaana waa masalada uu ku cadyahayo waa khataru addayn khatarta uu deynku leeyahay iyo inay waajib tahay in deg deg loo gudo oo intaan dhaxalkiiba la qaybin waa xikmadda ilaahay subxana wa tacaala min bacdi wasiyati yuusii biha aw dayn intaan dhaxalkiiba la qaybinin in dardaarankii uu bixiyey yihi intaa waxaa siiya ama sidaa yeelayo iyo daynkiisii la bixiyo haddii daynkii uu tariikadii dhammaystiraba oo meesha aanu waxba kusoo hadhin dee dadkii wax dhexlaya waxba ma laha orta qofkan xaqiisiiba laga dhamaystiraya lagu lahaa isaga nebi maxamed aleyh salatu salam uu yihi ku tukan maayo xaaraan maaha qofta in lagu leeyay horta in lagu tukado say yidhahdeen culimadu dee intaasoo daliil o kalea tilmaamaysa laakiin wuxuu tilmaamayay uu dadka tusayay uun daynku siduu u culus yahay iyo qofkaa in la helo cid ka damaanad qaada culayska ah, oo aan akhira la tegin waayo rasuulka alay sla sl xadiskale muxuu tilmaamayey nafsu lmumini mucallaqat bidayni qofka muminkaa naftiisu isagoo hadda jannadii helay oo meel wanaagsan ku jira ayaa haddana aan loo dhamaystirin laga soo laaladiyay daynkiisa sababtiisa waayo waa xaq bani aadam waxaa laga qaadanaya marka alixsaan ila annaas sawaa kaanuu axyaan ama amwaatan dadka in loo wanaag sameeyo amba ha noolaadeen amba ha dhinteen qof markaa deyn laga qaaday oo dhintay iyo ku kalaba waxaa kaloo de laga qaadanaya in laga cafiyo oo ixsaanka laftigeeda waxaa kamid a ah inuu qofkii ka cafiyo dha war dayinkii lagu lahaan anaa ka cafiyayba waxaa kaloo soo arortay xadiis kale oo isla riwaayadan isla xadiiskanuna ah, lakin uu warinayo salaam bn akwac halaatha dananiir marka isma diidaya taas waa laga yaha inay laba noqdaan ama saddex kay doonaanba ha noqdaan way ismoodsin karaa saxaabada laakiin wixii lagu lahaa isagaa kafaalo qaaday oo saas weye halkaa uu yihi xaq alghariim de waxaynu arkaynaa inuu mansuub yahay soo maha marka mar hadduu mansuub yahay dee jumladdu mansuub kuma bilaabmayso ila waa mubtadiyi khabar bay noqon lahayd marka laabudda xadaf baa meeshaa jira ficilkii ayaa ka xadfanaya faacilkiisii halkaa markaa waxay culimada qaar ka soo qadireen qad awfa allahu xaqa alghariim qad awfa allaahu ilaahay wuu oofiyey xaqa alghariim qofkii hariimkaa xaqiisii wuu oofiyey miyaa wa bari'a minhum almeyit awfa allahu markaa awfa iyo allah ayaa lasoo qadari karaa ficilo kalena waa soo qadari karaa lazimta xaq اariim ma laazimta xaqi qariimka wabarya minhuma اlmeyit an jaabir radi allahu anhu qala wuxu twufiya waa la waftay rajulu mina anaga naga mid ah halkaa ma laga qaadanayaa in qofka qabiilkiisa amba jilibkiisu inay aasaan ma laga qaadanaya mina markuu leeyahay de waa qaraabadiisi weyaan ehelkiisa iyagaa u xaq leh maydhitaanka iyo diyaar garayntiisa iyo aaskiisa iyo waa kuwa usii aq wey twufiya rajulu mina baa la ofsaday fakasalnaahu waanu maydhnay waxananaahu alxanuud hore inuu soo maray kitab janays markan marayne wa akhlaadu min iibin tucaddu lilamwaati khaasa tuciddu lilamwaati khaasa waa oo adigu wax jirhka la marinayo udgoon weyaan wakafanaah waanu kafanay uma atayna bihi rasuula lahi sala lah ala sl faqalna waxaan ku tuko rasuul markaa imika su-aal buu yaala tusalii aleyh ad tusalii caleyh ma ku tukanaysa fahaa uu dhaqaaqay khudan tallaabooyin uma qaala wuxu uhi caleyhi daynun dayn ma lagu leeyahay qulna waxaanu ihi dinaaraani ay caleyhi dinaaraan laba dinaar baa lagu leey dinaaraan waa mubtadii bay marfuuc ka tahay caleyhi oo khabarkiia ka maqan fansarafa wuu noqday rasuulku dib uu noqday markaan ugu sheegnay dinaar deynkaasoo fataxamalahumaa waxa qaaday rajul taxamala xamaalata wa inag so argin marka taxamala waxaa dhabarka u ritay abu qataada abu qataada waa saxaabi lagu naanayso farisu rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam fariskii ama fardafuulkii rasuulka oo waa ansaartu ka madaha ribciy bin caamir xadiis hore oo uu leeyahy qisadiisana waynu soo maray markii waa saxaabigii dameer farowga ama dameer dabadeedka ay asxaabtu ninkii dameerdabadeedka intuu soo dilay rasuulku kulahaa ala sla slam hal calaykum axadu ashaara ileyh qof u ishaaray ma idinku jira faataynaahu waan nimi faqal wuxu hi abu qataada addinaareyna calaya rasuul allow labada dinaar anaa laygu leeyahay faqala rasuulu lahi sala lah ala sl u uhi xaq alqariim ay awfa allahu xaq alqariim ilaahay markaa uu ka oofiyey qofka qariimka xaqiisii uu oofiyey uu dhamaystiray miyaha qofkii deynka lahaa wabarya minhum almeyit kan dhintayna waa ka beri noqday qaala nacam fasalla caleyh waa ku tukaday marka haddiiba ka waran cid ka bixise la waayo waa lagu tukanaya laakin waxay culimadu leeyihin qofka maalan caanka ah ee dee madaxweynihii oo kale ama sheekhii weynaa la garanay o kale inuu idhaahdo waanu ku tukan maayo si inta kalena ugu cibro qaataan oo isku ilaaliyaan waay haddaba hadduu qofku shay damaanad qaado ma ka noqon karaa kama noqon kara bay leeyihin isagoo caqligiisu soo taagayo si caadi haduu idha anaa damaanad qaaday haddana hadduu ha waan ka noqday laga aqbali maayo taa hora lagu soconaya waa qowl kolley khilaafkeedana uu leeyahay oo la sheegay culimada qaar baa khilaaf u sheegay lakin taa وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله علي sلم kaana waxa yuؤtaa mid loo keena birajuli ninkii qofkiiba loo keenaya almutawafى caleyhi la oofsaday almutawafى la oofsaday caleyhi deynu oo deynkuna lagu lahaa fayasalu rasuulku u weydiin jirayoo hal taraka lidaynihi min qadaain wuxuu odhan jiray hal taraka ma uga tegey lideynihi deynkiisan lagu leeyahay min qadain wax qada ah, wax lagu bixiyo xoolo lagu gudo oo deynkaa lagu bixiyo miyuu ka tegay ninkaasi fain xudita hadii loo warabo annahu in ninkaasi taraka uu ka tegay wafaan wax lagu dhammaystiro deynkaa sallaa caleyhi wuu ku jiray wa ilaa haddii kale qaalo wuxuu ohan jiray salluu calaa saaxibikum saaxiibkiin ku tukada falamaa fataxa allahu falamaa goortii fataxa allahu caleyhi ilaahay uu furay rasuulka alfutuuxa furashooyinka ee dhaqaalihii u soo kordhay qaala wuxuu ihi ana awlaa bilmuuminiin ana aniga ayaa awlaa u mudan oo uga xaqle ana awlaa ee axaqu bilmuminiina muminiinta anaa uga sii mudan min anfusihim nafahooda faman tuufiya faman twufiya qofka dhinta wa calayhi daynun isagoo deyn lagu leeyahay fa calaya korkayga ayuu ahaaday qadaahu gudidiisa iyo bixintiisu anaa laygu leey mutafaqun calayhi wa fii riwaayati lbukhaariy faman maata qofka dhinta walam yatruk wafaan aan ka tegin wafaan ay maa yafi bidayni wax daynkiisa ku filan fa calaya qadaahu baa kusii jirta marka aniga ayaa bixinaya xadiiskani wuxuu daliilaya arrimo badan oo ay ka mid tahay rasuulka aleyh salatu salaam inuu iska hobsan jiray qofka deyni lagu leeyahy waayo deynkaas siduu culisiyo markasta kutusaysaayo waa xaq bani aadam waxaana laga yaabaa dadku inaan ogaaninba dee deynkaasi qofku inuu iska sii diyaariyo iska sii sheego laakiin hadduu deynkii wax lagaga bixiyo la helayo oo xoolo uu ka tegey xoolaha waxaa ka noqon karta gurigii uu gelaya hadduu doono oo hadduu caruur ogana ka tegey ka waran oo iyo guri uu ka tegey agoontu waxba dhaxalkan soo geli maayaan ilaa horta daynkiisa dee laga bixinayo saasay noqonaysa ila dayn baa lagu leeyahy haddii loo warramo marka fain xudita anahu taraka inuu ka tegay meydkani wafaaan oofin inuu ka tegay ay maa yaqdi aw yuqdaa bihi daynu wax daynkiisa lagu bixiyo haddii uu ka tegey salla caleyh ku tuka jir wailaa qaala saluu calaa saaxibikum ku tukada taasi waxa tii hadalkiinu sheegnu mid ilu tahay oo de qofkani xaq buu leeyi waajib weya in lagu tukado laakiin si loo adkeeyo nebi maxamed baa ku tukan waayo waa arrin sahlan maaha de waa arrin aad iyo aad u culus haddaba rasuulku alay sla slam xaaladdaa wuxuu ku bixiyo oo uu dadkaa kaga bixiyo mu iska fuqara ay saxaabadu ahaayeen laakiin rasuulku alay sla markii dambe khaybar iyo dhul badan uu furtay ee uu soo galay sekadii ay soo ururtay marar badan oo seke badan rasuulka alay loo keenayey dadka sekada la siinaya maxaa ka ahaa qofka daynka lagu leeyahy soo maha ay markaa dabeetna wuxuu rasulku qofka anaa muuminiinta uga xaqle nafahooda oo haddii naftiisii daynkii uu iskaga bixin kari waayey anay tahay inaan ka bixiyo anaa xoolahoodii gacanta ku haya weyaan sekadoodii iyo xoolahoodii anaa ilaan rasulka alay slat slam laba arrimood buu ahaa nebina wuu ahaa madaxweynena u ahaa isku hayay rasuulku marka waxaa halkaa laga qaadanaya inay waajib tahay dowladda iyo dadka kale mas ka ah ummadda ee xoolaha u ururinaya de xoolihii ummadda gacanta ku haya qofka muslimka daynkiisa wax lagaga bixiyaba la waayay inay laasim tahay iyagu inay ka bixiyaan oo baytulmaalka muslimiinta laga bixinayo ana wlaa bmuminiina min anfusihim annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim waxaa kaloo laga qaadanaya tafaqud limaami axwaal raciya qofka imaamka ah <clears throat> dadka u talinaya laabudda an yatafaqada haye axwaal raciya dadkan uu talinayo xaaladooda inuu ka warhayo oo hadduu albaabka iska soo xidho dadkiina aanu ka warhaynin dee rasuulku alayh salatu salaam muxuu sheegay qofka dadka muslimiinta ah iska xijaaba baahidoodii iyo arrimahoodii ilaahay baa maalinta qiyaamaha isagana iska xijaaba waa xadiis waa inuu soo indhaindheeyo hadaanu hadduu indhalaayayba ka waran muxuu sameynaya siduu soo indhaindhaynaya waa inuu soo dhegedhegeeyo hmm. <laughs> markaana wuu soo dhegedhegeynaya mise wuu soo indhaindhaynaya waay qof madaxweyne horta ma laga dhigi karaa qof indhala ya laga dhigi maayo waa inuu indhaqabo laakiinse haddiiba ay dhacdo dee indhoolow qabsado isku dubarinto meeshiiba ka waran wuu soo dhege dhegeyny soo indha indhan falama fatax allahu caleyhi lfutuux qaala ana awlaa bilmuminina binafsihim faman twufiya caleyhi daynun facaleyhi qadauhu rasuulku alay sla saasuu markaa ummadda ugu naxariis badnaayo maal iyo diin iyo wax kastaba wa can camr bn shucayb can abihi can jadihi qala wuxu qala rasuulu lahi salى اllahu alيه waslm laa kafaalata fi xaddin laa kafaalata kafaalo qaad mu ahaanin fii xaddin xad la kafaalo qaadayo rawahu lbayqiri biisnaadin daciifin waayo xadiisku waa daciif lakin macnihiisu waa sax atashfacu fi xaddin min xuduud illah ayaa rasulka ala sla sl xadis kale uu sheegay kafaalo ma imaan karto xagga xadka oo qof matalan dee dil geystay anaa dilkiisii anaa kafaalo qaatay oo la dili maayo la odhan qof zinaystay amba khamri cabi amba wax lamid ah xadka almuhim kafaaladu geli mayso laakiin waxyaalihii kale xuquuqdii maaligaha ayuu qofku qofka jin ahaan u damaanad qaadi kara وعن cمر شعيب عن أبيه عن جدي قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم لا كفاaرة في xد baaب الشharيكة والوكالة wuxuu baab yahay الشharika wadaaga shirkad la samaystay ee wax la wadaago iyo wlwakaala wakiilnimada cid laga wakiil noqdo marka maxaasinta islaamka ee wanaagsan ee shareecada islaamku may xidhxidhin dadka la soco diinta islaamku waa diin dadka xuquuqdoodana u ilaalisay cidhiidhin aan gelin wixii dulmi keenayay ee qaar inay xuquuqda cidda kale ku xadgudbaan keenayay unbay meesha ka saartaye laakiin qofka in xaqiisii loo ilaaliyo iyo dadku inay arrintii ballaad u helaan oo dee diintu way ilaalinayso marka shirkad waa erey wadaag weeyaan waxaa looga jeedaa alijtimaacu fi istixqaaqin aw tasaruf waa in lagu shuraakoobo lagu la iskugu yimaado alijtimaacu fi fi istixqaaqin aw tasarufin laba arimood baa lagu midoobi karaa istixqaaq istixqaaq waa maxay inay laba qof wax wada mutaysteen oy xaqaa wada leeyihiin in la idhahdo neefkaas aad wada leediina waa qaato baad leedihiin waxaad ku shiraakowdeen inaad accountka labadiinaasi ya aada wada saxiixi kartaan waa tasaruf markaana inaad shaygaa wada bixin kartaan inaad shaygaa wada hibeyn kartaan waa istiaaq ijtimaacu fi istiqaaqin aw tasarufin shirkadu waa noocyo kutubta fiqigaanad kolleyba ku aragtaan baad ku arki doontaan shirkadu noocyo badan bay sheegaan kolley wax ka mid ana ah halkan sheekhu qaarkood bay inoo sheegi doonaan waa shirkada maalka iyo fil abdaan baa ka mid a ah, mudaarabada talilaa baa ka mid a ah, waxaa kuwaas insha allah kutubta fiqiga kasii daraan wakaaladiina luq de way kelmadee waa tafid wey shay cid loo wakiisho la hahdo kaa wakaltu اlmra ilى fulan sharci ahaanna waxay ku fasireen istinaabatu jaa-isi tasaruf milahu fi ma tadkulu fi ma waxa weeyaan istinaaba inuu naaib ka dhigo ku bedelo jaa-izu mid ay banaantahay inuu tasarufo mid aan marka hore xajrin lagu samaynin amba aan safiiha ahayn oo qaangaad ahayn jaa-izu tasaruf qof qaangaadhana in tasaruf samayn karaa tasarufku waa maxay waxbuu iibin karaa waxbuu iibsan karaa sidaan samayn karaa waa jaa-izu ayaa qofka la dhahaa milahu isaga qof lamid ah mid jaa-izu eg istinaabatu shaahid jaa-izu tasaruf qofkaa tasarufkiisu bannaan yahay baa wuxuu joojinayaa milahu isagoo kale fii maa shay buu ku joojinayaa tadkhuluhu niyaaba ay geli karto niyaabada wuxuu odhan karaa sekada xoolaha xoolahayga sanad kasta sekada adigu ka bix ahay adaan ku wakiishay oo meherin kara marka cid isagii lamid ah oo noociisiiya ayuu halkiisii joojinaya waa istinaaba jaa-isu tasaruf milahu fi ma tadkhuluhu anniyaaba waxay niyaabadu geli karto waxaana niyaabadu geli karin baa jiro salaadii duhur ee maanta niyo waan yaro caajisanahaye dee afartaada marka tukato afartaydana igagadar khayr allaha ku siiya <laughs> ya oo may gelaysa halkaa niyaabadu sheekaagu hadduu yaro daalan yahay miyaad ka yar dulqaadin intaa warniyo maanta anu waxaan dhaxan badan baa dhacayse bal iga weyseyso ee dhacaysa halkaa may gelaysaa maya geli mayso inay arrintani banaan tahayna waxa udalaba ihahdeen qur-aanka laftigiisa oo fabcaثuu axadakum biwariqikum hadihi ilى اlmadinati falyandur ayuha asga طacaama nimankii asxaab اlkahf waxay idhahdeen waa bal qof idinka idinka mida diroo lacag u dhiibo o cunto dee suuqa ha idinka keeno bal cunto wanagsan oo de uu eegay ba ka keeno nabiy llahi yuusufna muxu uhi ijcalnii calى khaza'in اlardi inii xafidun caliim bal ii وqاla muسى لأkhiihi hاrun اkhlfnii fي qwmي وأصلح وlaa تتبع سبيل المفسدين وعن أبي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال الlaه taعالى alla wuxu uhi أنا ثالث الشhريكين ma lm ykن أxadهma صاaحبا فإذا khاna kharajtu min beynihima rawahu abu dawud wasaxaxahu lxaakim qaala rasuulu lahi sala allahu alay sl rsulku wuxu uhi qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ana anigu haaliu shariikeyni labada shariikee wax wadaagaa ka saddexeeya ayaan ee la jira intee goorma maa lam yakun inta aanu khiyaamaynin axaduhumaa midkood saaxiibahu saaxiibkiisi kale kii uu kharajtu waan ka baxayaa min beynihima dhexdooda oo labada qof shirkadaasi u barakoobi mayso rawahu daud wasaxaakim xadiiskan wuxuu daliilu yahay inay ku salaysan tahay shirkadu cala alamaanati wasidq cala alamaanati wasidq waana sifooyinka dee laga maarmaankahay qofka muslimkaa looga baahan yahay khayra man istaajarta alqawiyu alamiin wa alamaana wasidq hadduu qofkii been sheegayo dee shirkadaasi waxba ka hagaagiba maayaan hadduu khiyaano ku jirtana waa lamid marka waxaa kaloo laga qaadanaya xadiisku ina dee in la shuraakoobo wax la wadaagaa ay bannaan tahay bale inay baraka ku jirtaa laga qaadanaya oo xoolu waxyaalahay ku barakoobayaan bay ka mid tahay oo tusaale ahaan qofbaa wuxuu haystaa waxoogaa lacag ah oo aanu ganacsi ku furi karin mid kalena intaa in leeg buu haystaa markaa mid waliba hadduu siiisa u cadilnaado dee ganacsigaa iyo shaqadaa soo socon mayso laakiin markay labadoodu isku darsadaan shaqadiina way u soconaysaa waxaana laga yaaba dhaqaalo badan inay helaan dadkii markaa shuraako ka maarmi maayeen iyo inay wax wadaagaan ilaahay baa subxaana wa tacaala markaa yidhi ana haaliu ashariikeyn anaa saddexeeya bimacnaa waan u barakeynayaa waan la jiraa waan u toosinayaa weyaan maciya waa maciya khaasa maciyadii khaaska ahayd marka laga yimaado maciyada caamka ah ilaahay subxana wa tacala wahuwa macakum aynama kuntum waa maciya caama taasi waa maciyat lcilmi walixaada weyaan taasi maciyada caamka ah oo cidnaba ilahay cidna ilahay ka dhuuman kari mayso waxaa maciya khaasa oo ilahay la gaar yahay dadka wanaagsanaya wallahu maca asaabiriin inanii macakuma asmacu wa ara laa taxzan ina allaha macna in اllaha mع اladiina اtaqw اladiina hm muxsinuun ilى akhiriha khiyaanadu khatartay leedahay markaa barakadii bay ka qaadaysaa barakadii bay ka qaadaysaa halkaa waxaa laga qaadanaya haddii la shuraakoobayo waxay soomaalidu sheegaan laba ninoo laba wadaadoo ismacaanaqeynaya oo qoorta isdhaafaafinaya ayuu nin arka suuli lajeclaan min dhex marin jecel ahaan marka waa xaqiiqo weya arrinkaas eg waa sax arrintan ay sameynayaan lakin wuxuu uga jeedaa sidaa isku jeceshiin hadday xoolayd dhex maraan hay soo marin ninkaama bu ohanaya igada imisaa la arkay laba qofoo se ahaayo dabeetana akhirkiina ku dambeeyey midba meel ka hadday la dad wanaagsan yihiinna weligood de si wada jooga haddaba maalku iska dhib badan yahay qofkuna damaaci noqonaya damac baa gelaya khiyaamuu samaynaya wax kale amba tuhum ba imanaya dee shuruuda iyo waxba koleba la dhiganaya oo kutub badan ah, shuruud badan baa loo dhigaya wakaalada iyo waxaas shuruud iska madax banaano iyagu iska gaar u gaara jirto asalka shuruudda muslimiinta dhexdooda waa mid banaan ilaa shardigii de xalaal iyo xaaraan cagsiyay mooyaane barakadiina halkaa ku jirta waa laga qaadanaya qaala rasuulu lahi sala allahu qala lahu tacala wuxu uhi qaala allahu tacaala xadiiskan maxaa loo yaqaanaa xadiis alqudsi ana hali markaa ihbaat lqowl lilahina waa laga qaadanaya qowl in ilahay loo sugayo alqowl min sifaat illah ana haliu shariikeynka saddexeeye ayaan ahay ee toosinaya arrinkooda barakeynaya maa lam yakun intaanu qiyaamin axaduhuma saaxibahu faida kaana markuu yaam axaduhuma alakar markuu qiyaamayo kharajtu min beynihima waan ka dhex baxaya wa can saa'ib lmakhzuumiy radi allahu canhu anahu saaib almaqsuumi kaana wuxuu ahaa shariika nabiyi sala allahu alay slm nabiga shariikiisa ayuuha kii shuraakada la ahaa qabla albicati intaan nabiga lasoo saarin ka hor caleyh salaatu wasalaam fa jaaa waa yimi yowma alfatxi maalintii fatxu maka ayuu yimi sanadkii sideedaad fa qaala rasulku wuxu uhi soo dhoweyn baa u ahaatay biakhii walaalkay xagga islaamka iyo wa shariikii shariikaygii rawaahu axmed wa abu daawuud wa ibnu maaja saaib bin abi saaib ayuu ku caan baxay oo almakzumi maksuumiyintuna waa qabiilki waa jilibkii carbeed jilibkii qureysheed khaalid bin walid iyo wey qoladiisii iyo abujahl marka rasuulka ala sala slam inuu dee inay shirkadu jirtay qabla aljaahiliya ayaa markaan laga qaadanaya xadiiska oo arrin jirto ahayd markuu rasuulku san usoo dhaweynayan aleyh salaatu wasalaam waa nooc iqraara ah, imikana inuu qirayo mar hadduu leeyahay shariikii biakhii wa shariikii markuu leeyahay dee imikana inay shurakadaasi wax jira tahay maaha macnaheedu shiraakiyadoodii labada nabiga ala sl sl ka dhexaysa weli sii jirta taa maaha laakiin shariiknimadu inay wax jira ay tahay baa laga qaadanaya hadalka nabiga aleyh isalaatu wasalaam marxaban ahlan wasahlan wamarxaban haye maxaa ka maqan meesha ficilla ka maqan ahla saadafta ahla marxaban jita makaana raxban meel ballaaran baa timid wax lamid ah saasa lasoo qadaraya markaa asal ahaan akhlaaqdii wanagsaneed nabiga aleyh isalatu asalaam waa laga qaadanayaa yowm alfatx dad badan baa markaa islaamay iyo qaar islaamnimadooda qarsaniyo maalinta nabiga alay slat slam u yimid ayaa jira anahu kaana shariika nabiyi sal alayhi wasalam qala bicati bicsada ka hor fajaaa yowm alfatxi ayuu yimid oo faqala wuxu uhi marxaban biakhii buu nabigu ku yuri ala slat ay anabiyu sala allahu alay slm marxaban baa u soo dhaweyn baa u ahaatay biakhii walaalkay iyo washariikii xaggee markaa walaalka yihin fi lislaam ila waan kan islaamay washariikii iyo shariigay waxaa laga qaadanaya rasulka alay slat slam inuu ganacsiga ku jiri jiray an cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu qal wuxu uhi ishtaragtu waanu ku shiroognay ana aniga iyo wacamaar wa sacd radi allahu canhum ma shaygii baanu ku shiraakownay nusiibu helno yowma bedrin maalinta bedr alxadii rawahu nasaa-iy waayru xadiiskan waxaa laga qaadanaya isagana walo culimada qaar baa dacfi ku sheege in shirkatu alabdan waa la dhaha shirkatu alabdan alabdan waa jamcu badan soo maha waa jirka waxaa la isku waafaqsan yahay shirkatu lamwaal iyadu inay jirto oo dee tim kuwa aynu soo maraynay baa kamid ahaa noocyadooda noocan kastaaba ha sii noqotee xoolaa lagu shuraakoobay laakiin jidh in lagu shuraakoobo xoog in lagu shuraakoobo in la ihahdo waarniyo waxaad soo shaqaysa maanta adiguna shaqo tagana waan shaqo tegaya xooggaaga wixii aad ku keento ayaynu ku shuraakoobayna iminka maalinta beder wixii aynu ka soo helna beder oo haniimo ah shuraakaynu ku nahay culimadu markaa shirkatu alabdaan iskumay waafaqin culimo badan baa yihi shirkatu alabdaan imaam shaafici baa kamid a ah, ayaa diidoo yihi taasi ma jirayso oo xadiiskan maxaad kaga jawaabaysa xadiiskan waxay dhahdeen dee aayadda waxa ilaahay ku sheegay subxaana watacaala dagaalka horta ghaswada beder oo kale dee haniimada marka hore lamaba sharciyeynba xukunkeeda oo markii lasoo qabtay ee lasoo helay intii dhexda lagu jirayba ayay soo degtay aayadda qur-aanka yasaluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilah iyo waclamu anama kanintum min shayin faana lilaahi khumsa markaasaa ayaa xukunka ilahay subxana watacala soo dejiyay markaa intaanu dagaalku dhicin ma bay jirinba qadiyadaas markaa dee taa laakiin waxaa lagaga jawaabi karaa waxay iska dhici karta markii aayadda la soo dejiyey weli rasuulku aanu qaybinin caleyhi salaatu wasalaam inay saxaabadani ay yidhaahdeen markii aayadda soo degtay laftigeeda kadib ee aan weli dee la samaynin markaa sida loo badan yahay qowlka raajix waxa weeyaan sida daliilka u dhow baan ujeedaa in shirkatul abdaan ay bannaanta inay ay bannaanta waayo alaslu fi lcuquud wa aljawaas asalka dadku wixii ay ku heshiinayaan waa maxay ay xidhayaan ee guntayaan waa jawaas daliil wuxuu dee ka saaran mooyaane dhinaca kale faaidooyin badan ba ku jira maxaa shirkada loo ogolaaday marka horeba manaafic baa ku jira soo maaha shirkatulabdaanka laftigeeda manaafic baa ku jira oo dadkii way ku intifacayan fadl dadki intifaaciya faaiday ka leeyahin waxaa kaloo jirta ilaa waqtigii nabiga aleyh isalaatu wasalaam waa la isticmaali jiray ishtaraktu ana wa camaar ana ay cabdillahi ibn mascuud haddaan ahay wa camaar camaar ibnu yaasir oo yaasir iyo hooyadii camaar hooyadii sumay ahaa iyo aabihii yaasir intuba saxaabaday ka mid ahaayeen camaar bin yaasirna waynu garan macruuf sacadna waa sacad bin abi waqaas sacad ibn abi waqaas waxaanu ku heshinay buuri fiima nusiibu waxaanu helayno ay min alghanaimi oo haniimaha yowma badrin maalinta beder an jaabir bn cabd llahi radi allahu canhuma qal wuxu uhi aradtu waxaan doonay alkhuruuja inaan u baxo ilaa khaybara khaybar inaan u faataytu nabiya sal allahu alayh waslm nabigaan u imid faqal wuxu uhi idaa atayta markaad u timaado idaa atayta markaad u tagto wakiilii wakiilkayga bikhaybara khaybar mashra waa iga wakiilkaad fakhud minhu ka qaado khamsata cashara wasqan shan iyo toban wisqi oo raashin amba timira ka qaado marka dhowrka xadiisa hore baabkii shirkadiibu usoo qaatay sheekhu xadiiskana wuxuu soo qaatay ilan wuxuu waa nooga dhigay baabu shirka walwakaala halkana wuxuu soo qaadanaya wakaaladii oo rasuulka ala sla sl markii uu khaybar furtay sanadkii toddobaad dee cid buu mas-uul uga dhigay khaybarna dhul barwaaqo badan bay ahayd xoolana ay ka soo baxayaan markaa ka qaada buu yii halkaa laga qaadanaya inuu cid wakiil u samaysan karo meeluu odhan karo halkaa bankigaad wakiiliga tahay ad wasaaraddaas ad wakiiliga tahay sida imika wasiiradoo kale ay yihiin oo kale nooc wakaaladiiya noqonaya oo dee madaxweynihiiba wakiil ka wada yihiin dhammaantood an jaabir bn cabdillah radi allahu canhuma qal u aratu waxan doonay alkhuruuja inaan u baxo ilaa khaybar faataytu nabiya sala la ala sl qal u ida atayta marka timaado wakiilii bikhaybara khaybara waa maalayansarif waxaa loo hoos dhibi waaya bikhaybara mashruuru bilfatxati niyaabatan cala kasra liannahu ismu laa yansarif fakud minhu ka qaado hamsata cashara wasqan wasqiguna w imsu ha wasqigu kamkan w inagu soo noqnoqdee situuna saacan wacan curwa albariqi radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala la ala sl rsulku bacaa wuxuu diray macahu ay maca curwa bidinaarin dinaar buu u dhiibay yashtarii lahu uu kusoo iibinayo yashtarii uu ugu soo iibinayo lahu ay lirasuuli sala allahu alay slam udxiyatan alxadiis mil adii r adii adiika sii wad rawahu albukaariyu fi anaai xadiisin bukaari baa xadiiska wariyey isagoo xadiis kale kusii dhex wariyey fi anaai xadiisin ay fi daqi xadiis waqad taqadama waanu inoo soo horumaray sooma ahayn waa ninkii markaa labada neef neefkii kasoo kala dhigay dabeetna hadduu ciid iibiyo ka faadaysa an hurata radi alahu anhu qala wuxu bacaa rasuul lahi sala la rasulku wuxuu diray cumara cala sadaqati sadaqadiibuu diray alxadiis muttafaq caleyh wakiilnimada waxaa ka mid a in la dha sekada soo ururi adigu muxuu diray calaa qabdi asadaqa ay calaa qabdi azaka sekada waalcaamiliina caleyha marka bacaa rasuulu lahi sala allahu alay slm cumara cala sadaqa ayuu diray tana sekadiina markaa niyaabal geli karta marka waxay cumad halkaa ka qaatay bay dhahdeen ydkl fi cumuum xadis jawaas اwakaalati fi اlcibaadaat اlmaaliya cibaadaadka maaliga sida sekado kale aw alati laha tacaluq biاlmaal kaلzaka wزakaat اlfidri wasadaqaat اlmanduuraat wاlkafaaraat kuwa in cid loo wakiilan karo laakiin kuwii kale ee ama alcibaadaat اlbadaniya almaxda kalwuduءi wالsalaati wالصiyaami wاlاctikaafi wanaxwiha falaa tasix fiha اlwakaala lannaha tatacalaqu bibadani manhi aley yay ku tacaluqdaa iyadu qofkaa lagu leey jirkiisa ku tacaluqdaa xajkii ka waran laakiin xajkii isagu niyaabu geli kartaa iyo cumradii iyo waayo sawta laga soomayay qofka bal taa ka soo jawaaba an jaabir radi allahu canhu ana nabiya sala la ala sl wuxuu gawracay alaaan wa iyo lixdan wa amara wuxuu amray caliyan an yadbaxa albaaqi inta kale inu gawraco alxadiis rawahu muslim kole xadiiskaasi insha allah waa inoo iman doonaa waynagu soo noqon doona xadiiskaasi waa marka la waxaa laga kale inuu inoogu yimaado marka xadiiskani wuxuu ka warramaya rasuulka alay sala markii uu gowracayey hadyigii boqol geeluu gowracay saddexii lixdan buu gacantiis ku gowracay intii kalena ayuu wakiishay caliyan marka waa wakaalad wa can abi hurayrata radi fi qisati lcasiif qisadii casiifka casiif muxuu aha dawayl soo marnay waay malaama inaan soo marin waay alcasiif waa alajiir ha wuu inoo alcasiif qofkii shaqaalaha ahaa qaala nabiyu sala allahu alay sl wuxuu yihi waqduka lah yaa unays unaysow aanas yarow cala mraati haada ninkan xaaskiisa ku kalah fain ictarafat hadday ictiraafto ha farjumha rajm alxadii mutafaq aley xadiisku koley wuxuu inoogu iman doonaa wuxuu inoogu iman doonaa in sha allah cumdat laxkaamka wallahu aclam waxbilah towfiq wasalam aleykum